الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين walaalayaal dalaaqa maaragtay furiinka axaadiista ku soo aroorto masalan laga fahmi karo inay saddexda haddii la yidhaahdo hal mar lagu xisaabinayo dadka sidaa u haysto axaadiistaas aad baa loo shaandheeyey kitaabbaan idin tilmaamaya ninka rab inuu aad ah, ah, ah, inuu aada u fahmo oo wixii saxa ah in saddexda dhacayso inuu aada u fahmo ninkii rabay kitaabbaan idin tilmaamaya kitaabkaad ka akrista kitaabka la yihaahdo adwaau lbayaan iyo iibaaxi lqur'aani bilqur'aan oo tafsiir ah kitaabkaas ha ka daalacdo aada ha u fiirfiiriyo hadduu maskax weyn leeyahay oo isaga cilmiga oo wax igu baxsan yahay أحاديث السوية تنهى أقل شان بيو وقت ريك قادم ليس لا تلا سهم ما هاي الميت اللي بس وقعت أحاديث أدى لو شان بيو انت أصلا تضبحي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كل إلهي نبي سرميه أنفقوا وحكب حية مما شيء رزقناكم عن ذيك إرزاقنا وحكب حية ama jidka ilaahay xoojintiisa ugu bixiya am meelihii uu loo baahan yahay am dadku u baahan siiya min qabli an ya'tiya inuu imaanayo ka hor yowmu yowm inuu imaanayo ka hor yoomkaas hortiisa yoomkaas imaatilkii hortii bixiya yoomka oo laa baycun bayc fiihi isaga dhexdiisa aanan ahaanin waxgarib aad soo gadatid aan dhexdiisa ahaanin oo masalan xaqii lagu leeyahay inaad gudid adigu ma haysatid maalinkaas waxaad fadligii ku gudubtid gacantaada kuma jiraan keligaaba lagu soo saaray kolku waxaa lagu leeyahay maalintaasi xaq lagu leeyahay adigu ma haysatid laakiin inaad haddaad baac ku raadin lahayd maalintaasi baaca ma jiraan lagu yidhi xaqi lagu laha inaad gudid haddaad baac ku raadin lahayd maalintaas intaad soo gadatid sheegii aad xaqi ku gudid maalintaas baac ma jiro yoom min qabli an ya'tiya yani inuuna intuuna imaanin yowman mayoom yoomka oo laa baycan waxgarib oo wixii lagugu leeyahay aad soo gadatid si aad u gudi darteed maalintaas baycasi fiihi maalinta dhexdii aman ahaanin walaa xullatun saaxibtinimi aanan ahaanin nin saaxiib ah oo wixii lagugu leeyahay soo gudin aan jirin walaa shafaacatun shafaacan aanan ahaanin oo qof odhanaya qofkaas yani ninkaas waxa lagu leeyahay waxaan codsanayaa in laga daayo in laga dhaafo nin odhan karaana aan jirin ninkaas odhan karana aan jirin waalkaafiriina kuwa kaafiriinta ah oo xaqa dulmiyey kuwaas hum iyagunba azaalimuuna zaalimuun oo naftiiru dulmiyeen xaqiiru dulmiyeen iyagaa maalintaasi khasaaro joogo maxaa yeelay xuquuqdii lagu lahaa iyo igula xag ilaahi lagu lahaa ma gubi karaan waxay ku digaanna heli maayo allaahu ilaah laa ilaaha ilaah ma jir ilaa huwa isaga maahe alxayu kii nool wey ilaahay nolosha dhabta ah isagaa nool alqayuumu kii taagni badan wey khalqiga maamulkiisa u taagni badan afar iyo labaatanka saaca daqiiqad kastan isaga khalqiga maamulkiisa u taagni badan ilaahay maamulkiisa haddii qofka in yar ilaahay faraha kaa qaado taad baaba'aysa khalaaiqdaasba idil ilaahay baa maamulkooda u taagni badan laa taakuduu ilaahay ma qabato sinatun lilma ma qabato lilo walaa nawmun hurdina ma qabato labadaas ma qabato maxaa yeelay haddii ay labadaas leeyahay khalqigaas maamulkiisa ku utaagni badan ma aha anigu waanu seexanaa markaa seexan adduunka waxaan ugu fulinayo ma jirto ninka boqorka hadduu seexdo ama ninka madaxda hadduu seexdo irdaabaa lagu leeyahay iska dhaaf khalqiga kale xataa lafiifixa igama filna ilaahay hurdo ma qabato lulana ma qabato ley isaga yaa adkaleh maa shaygii fi samaawaati samaraha ku sugan wamaa shay fi lardi ardada ku sugan isaga adkagaba leh wax kale oo isagii lagu huriyo ma jiro oo waxlahaanshahaasi kuli waraabsado man daa kumaa alladii kii uu yahay yashfacu shafaacaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidni isaga idinkiisa maayo maalintaas nin xoog wax ku taraa ma jiro nin siyaaso iyo basaris wax ku taraa ma jiro xataa iska dhaafa intuu tuuqtimo oo yidhaahdo waxaan codsanaya xataa codsi wax kuma tari karo ila ilaahay iidni maayo shafaacadu waxa weeye inaad tidhaahdo ilaahay waxaan codsanaya hil in waxaa laga daayo ilaahay waxaan codsanaya in waxaas himil la siiyo taas weeye iska dhaafo qofka aad waxu qabanaysid inaad xoog waxgu qabatid inaad dagaal wax ugu qabatid inaad basaris wax ugu qabatid iska dhaaf xataa codsigadaas nafteeda ood codsinaysid oo maskiimano kaa muuqata kaa naftiisa suuragal ma aha ilaahay idina maaha waxaa lagu tusina maalinta tasarufka ilahay baa askale man daa kumaa alladii iyo yashfacu shafaaca cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidni isaga idinkiisa maaha markuu ilaahay yidhaa adiga shafaac hebel u shafaac markaa ka shafaaci karta يعلم يحبني إلهي ما سيب إلا بين أيديهم خلق هرتي هذا هرياله وأرمان أدينك مكهر كارياله مكهرياله وما سيب إلا خلقهم خلق إلى هذا أمور الآخرة أيها إلهي سيدا تفكر أم بعكس هذا رك أدوك تفاكر بلن بلغ بحياة لبرا سنة كدينينا ولا يحيطون خلق إيرنا مؤذة بشيء شيء مؤذة min cilmi ay min macluumi ilaahay macluumaadkiisa ka mid ah shay ilaahay macluumaadkiisa ka mid ah khalqiga waxba kama ogo ilaa bimaa shay maaha shaa ilaahay oo doonay nin wuluuba waxyaalahaas cilmiga ah inta ilaahay kaa doonay baad ka ogtahay isagaa cilmi kasta og laakiin ilaahay wixii ka soo haray ilaahay wixii ka soo haray waxa uu og yahay waa inta ilaahay oo kala doonay weeye cilmigiisa oo kala doonay intaa ku ogaan kara in kalena ogaan karo cilmiga kaamilka ilaahay baa iskila yaclamu maa bayna aydiihina maa qalfahum ama iyadu miya ah, walaa yuxiituuna bishayin shay ma kooban min cilmi ilahay cilmigiisa ka mid ah ilaahay waxyaalahay ogyahay yani ilaa bimaa shay maa oo doono wasica wuu waasac noqday kursiyuhu ilaahay kursigiisii wuu u waasac noqday asamaawaati waalarda samadahi ardiga ilaahay kursigiisa waa u waasac noqday kursigaa ka weyn samadahan iyo ardigaan kursigaa ka ballaaranoo waa u waasac yahay oo samaawaadkan aradigan marka kursiga loo fiiriy waxay ka dhigan tahay xabad yaroo giraangil ahoo saraatin yar kuugu jiro oo meel bannaan ahoo inta ishaar qabanaysa bannaan giraangirta yare ee saraatiga ee ah haddaad bannaanka ku dhex tuurto intay ka qaadanaysa sidaa oo kale ku yiyey samadaha arado haddii kursiga loo fiiriyo kursigan saasuu arkiga ku yahay halkaa waxaa loogu tusinaya yacni ilaahay yani ifkaan oo abuuray ballarkiisa waxa lagu tusinaa kolka ilaahay awoodiisa intaa la agta caqligaa lagu tusinaya wax lagu gaari kartid ma aha laakiin caqligaa lagu dildaaminaya walaa ya-uuduhu ilaahay ma leeciyo xifdihumaa samarahay arabadaasi xafidaadeeda ilaahay ma leeciyo oo mucsin loogu wey maalan waxaa weye nin baa kintaal siga wuu siga waa dhartiisa wuu leecsanaya laanbaad alaab saartay culus way liicaysaa way haysaa way liicaysaa ilaahay samadahaas iyo ardada ilkaha la-eg isagaa xasiga haddana xasigaadoosu oo xasigayaa ilaahay kumu cuslo oo intay xasigaadda ay ku cuslaato lama leeco ilaahay subxaanahu wa tacaala yacni waxa lagu tusinayaa inaan makhluuqaadka marka ilaahay awooddiisa loo fiido inaan waxbaba ahayn wahuwa ilaahay alcaliyu kii korreeye oo wax kasta nuqsaan kasta wax sariig ah wax awlaad wax kasta aan laacyiq ahayn kii ka koreeyey alcadiim ku weeriyaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkii kamaalka lahaayo idin isaga uu leeyahay laa ikraaha qasbin fi diini diinka dhexdiisa ma ahaani diinka qasbin ma jirto maxaa yeelay qad xaqiiqo ee tabayana wuu cadaaday alrushdu hanuunkii wuu cadaaday min algayi hanuunka waa ka cadaaday waa ka cad yahay iftan haddaad fiirisid haddaad ayadaha ilahay soo dejiya haddaad fiirisid habawhabeenku waa cad yahayo jidhka toosan waa cad yahayo jidhka habawga waa ka cad yahay kolka maadaama ay sidaa tahay qasbin ma jirto qofku waa loo caqli celiyaa diinta islaamka markay dagaalka qaadayso macnaheeda maaha inay diinta qofka ku qasbinayso waxayaa ulijeedadeeda in diinta ilaahay hirgasho oo iyada adduunkan ay maamusho oo qofkaan mumin uu xurriyadda u helo wixii isaga ay la tahay markuu xaq ogaado <coughs> oo aanan meesha jirin awood dadka xaqaad inuu gaaro horjoogsanayso qofka xaqaad inuu fahmo awood horjoogsanayso waa in ligaayaa markii awoodda ligaayo nin walooba oo arko sida xaq yahay iyo sida kale u kala arkay hadduu rabo yani diinta ha soo gal hadduu rabo soo galin xaqiiqatan haddaad fiiriso qofka lagulaba qasbin karo sababta waxaa weeye أنا أقول أبو قلب ذا يجب كبر يا فقط ينكر وأسير بنا الدين في أقوله لكن أسئنا ترى عبد أنا الأروع الرمايسة يسافر يوه كل الدين في قصبين لجرته لا يرتدح معنى لا لا معنى تلقي سنينا فما قفتي يقصر كفرية بالطاغوتي طاغوت كو كفرية طاغوت كو واحد إلى بعض القصته إلهي سبحانه وتعالى شكري سل عابده أولا راعه دي شيطان يهي hadduu sanam yahay waxaasa ilaleeyi faman qofkii yakfur kufriya bidaaquuti baail ka kufriyo oo sanam ama shaydaan wuxuu doonaba ha ahaadee oo wayuumuu rumeeyaan billaahi ilaahay rumeeyaan faqad xaqiiqaah istamsaka wuu qabsaday bilcurwati mirirkii buu qabsaday alwufqa ee kalsoonida badnayd ama dhirtii kalsoonida badnayd urur waxaa la yidhahdaa shayga meesha laga qabsado yani meelkaasani badi buu qabsadadii oona usoo go-aynin hadduu iska laalaariyo oo qabsado osan usoo go-aynin kaas iyuu qabsaday bimacnaa xarigaas intii kaloo idil ninka shirki sameeyo wuxuu lamid yahay fakaannamaa khara min asamaa'i waa nin xarig la go-ay isaguu meel kore kasoo laaba halasa laakiin ninka diinta qabsadaay bilcurwati lgufdaa miriigtii kalsoonida badnayd buu qabsaday lanfisaama liqdhiimid lahaa iyada uma sugnaanin infisaam iyo inqisaam wax layidhahdaa jiro sida badan waa la kala duwa xarigga haddii laba dhigood uu yahay ama saddex dhigood uu yahay mid ay ka go'do inqisaam baa lidhaaf carabi haddii saddexdii dhigoodba ay go'aan inqisaam saad baa la akriya saad baa layidhaha in kolkay saddexdii dhigo ama labadii dhigood mid ay go'do waxaa la yidhaha soomaali wuu liqdhiimay mid baa ka go lantisaama liqdhiilmid lahaa iyada uma sugnaanin urwadaasi iska dhaaf inay go-dee xataa ma liqdhiilmato wallaahi ilaahi samiicun ku maqlid badan weeye waxaada leeyahay idin calayhim ku ogaansho badan weeye axwaasha makhluuqaadka allaahu ilaahi weliyu ladiina aamanuu kuwii rumeeyey weliyo amarkoodii kuwii rumeeyey ee mu'miniinta isagaa weliye amar u ah isagaa wakiil u ah isagaa maamulay yukhrijuhum ilaahay mu'miniintaasi buu saaraa min adulmaati mugdiyaalkuu ka saaraa ila nuuri nuur intiikaba u saaraa kufrigii iyo akhlaaq dhuxumadii shirkigiiba ku saara nuur oo iftiin ahoo wanaaga u bixiya waaladiina kuwii kafaruu kufriyeyna awliyaa'uhum awliyadooda amar kuu ah adaaquutu daaquud wey baatilka shaytaan iyo sanam iyo wixii kaloo baatil ha idin wey kaasa weliyo amar u ah yukhrijuuna miyagana way bixiyaa min alnuuri nuurkay ka bixiyaa ilaa dulumaati mudiyana u bixiyaa dee nuurka ay ka bixinayaan nuurka ku korubsa islaami maxaa la yidhaha nuurka ka bixiyaan nuurka waxaa loo jeedaa fitradooda haddii la fiiriyo fitrada bani aadamka haddii la fiiriyo xaqay ku salaysan tahay waxa fitradaas ee keenaysa oo nuurka ah iyay ka bixiyaan mudbiyaalka u bixiyaan qaarna waxaa bajirada iyagoo islaamkii soo galay iyayba ka baxaanoo أي مأركة مدي أبحى الكفر بأبحى لابد بوجرة أولئك قوة أصحاب النار نار أصحاب تدوين هم خالدون قوارين فيها نار تبحى للقوارة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم وصدح آيات أيضا إلا بل آيات كحرت وعي كسابتن كهي ملش إيد مشر ملش إيد مشر إيه كسابتن إيه كهي كلك النبي قال له وش يا عليه الصلاة والسلام يعني ما رسي بالنسبة الإله كل مقاري هاي أو أسوي كي يحدي لي هاي أسوي كي كي يحمرين كرئي هاي على مصر أميانا كرتي الله محمد أما قصي أمر الله حد يوم إلى الذي كي إنتي كأميانا كرتيني حاج الله إبراهيم عن نبي إبراهيم الله في ربه نبي إبراهيم ربه في كل الدوري في ربه لم يكن عبد النبي إبراهيم nabi ibraahim bay la dooraya rabbigiisa kula dooraya amla ibraahim bay la doorayaayo fii rabbihi isaga laftiisa kaa doorayn laftiisa rabbigiisa kula dooraya nabi ibraahim bay la dooraya maxuu kula dooraya rabbigii isaga soo barbaariyey oo soo dhaqaaliyey oo soo koriyey oo wax kasta siiyey yuu kula dooraya dardaradiisa fii rabbihi nabi ibraahim rabbigiisa kula dooray miyaan arkayn ninkaas waxaa la yidhahdaa magaciisa qur-aanka ma sheegin laakiin mamruud yaa lagu magacaabay kii boqorka ahaayo gelinka nabi ibraahim boqorka ahaayo ilaahnimo sheeganay kaas wey kaasaa lagu sheegaa muxuu ula doorayaa rabbigiisa igula dooraya an aataahu llaahu ilaahay inuu siiye darteeda ula dooraya almulka boqortooye inuu siiye doodaas rabbigiisa oo kula dooraya waxaa keenay ilaahay baa wanaajiyey wax kastou siiyey boqor buu ka dhigay wax kasta asaga u sahlan taasi waxaa la rabay inuu rabbi ku shukriyo laakiin intay ku shukrin lahaa kuma shukrinina mulkigaas uu sigay wuxuu saabic oo ugu dhigtay inuu rabbi ku dooro oo isaga rabbinimo sheegto oo leeyahay rabbiga aad sheegaysa ama rabbi baan ahay buu leeyahay an aataahu llaahu inuu siiyo ilaahay almulka boqortooyo inuu siiyo darteed oo kugu doorayo id waqti oo la dooray qaala uu yidhi ibraahiim ibraahiim uu yidhi markuu ku yidhi rabbigaagu waa ka ibraahiim ibraahin yidhi rabbii rabbigeyga alladii kiibeye yuxyii wax nooleeyo wa yumiitu waxma dilo waxyaalahaa noolaanayo oo maalinka forteeda joogo iyo waxaa dhiminayo xataa joof hadduu yahay oo maalinka forteeda joogo waxyaalahaasoo idil waa rabbiga sameeye weyaanbu wax noolee iyo wax dilid rabbiga sameeye weyaanbu rabbigu waxna nooleeyo waxma dilo kaasa rabbigeega abuur waa markuu yidhi rabbigaaa waaka qaala wuxuu yidhi kii ana aniga uxyii wax nooleeya wa umeytu waxdila wax nooleynka iyo waxdilidda anigii wan anaa waxana nooleeya waxna dila waxaa la yidhahda laba niboo soo qabtay midna qoorta ku jari midna waa casiye waakaas soo midna ma noolaynin oo soo ma casinin midnana sooma ma dilina qortsoo kama gooyin waaka saasa wuxuu nooleeyaa wax u dilaabu taasi nooleyn iyo dilid lama yidhaahdo bal caqligiisa fiiri nooleynta waxa weeye qofkaanoo laga dhigo kii socsocdo oo wax kasanaya oo dhaqaaqay laga dhigoy dibaddana waxay wey qofkaan inuu kaskiiba lahayn oo wixii ruuxdii laga qaado kolka taas ninkaan gacanta uu geysanayay iyo isagoon gacan geysan isku mid maaha inuu kuwa cadarkasano dadkiisa u dhintay halkaa yaalla goor daboodu buu hadlayay waxbuu kale kale shaandhaynay laakiin hadda waxaad arkaysaa ma dhaqdhaqaaqay waad maxaa kalka hore ku jiri haddana ka maqan taasay meesha ku jirto waxa kolka hore ku jira loo dhaqdhaqaaqayo la fakerayo waxay fahmay inuu nahay ahay ee haddana ka noqonoo jib ay taas wey taasi waxay ku timaadaa qofka haddii lagoogooyo naftooda waa lamid wey haddii isaga sidiisa u waa lamid wey ajbacdi halkaanay taallaa wixiyoodii halkaana wariyaan hadda haddii kala googo-an yihiin masii wariyaane maxaa ka maqan iyaa ka maqnaysiiyey taas wey maaha dhiigga istaagay iyo عن نغضية وحاس لما رغضية ما يستاج وليه ما بيسي هاي وليه ما يستاجي وحاس ما حد ما يستاجي ما حد يجي يستاجي وحاس يجي لمركي وراء ما نليه تاسوي وحسير إلهي أجي هاي قولك سحن بلو هالي انت ليه توقف سوي رأيان دي من نوان العسي تاسوي يان أو قدر تاسو نليه تاس تاس معه قولك لأسنبي بغنيك إنه متوسلين أو محبئ سوي ربيعا وحسانين قال وحول إبراهيم نبي إبراهيم فإن الله إله يأتيه لي ماذا بالشمس قرحبة من المشرق مسجد بكل ماذا فأتي لي ماذا بها قرحبة من المغرب حق قرحبة أكل موجود آه. سيدي يعني؟ أنا بإيش أركينا الله الله أنا بإيش أركينا أركينا إلا قرحبة نفر كسر بحر أو هل كان مغرب لا يبعد حد بحضار خلتها وحد يشاه بل حقا كان المغرب كان قرحدي بل حقا هو الأحضر فبهيك وين وراري الذي كفر كفري وين وراري بهيك طريقة كلمة أفعاشه مجفون لو أقريه مسمى الله معنى معنوية كلمة هي كلمتها مسمى الله أقريه بهيك بهاك بهيك أنت بيتو أرارة لكن بهيك أيضا أه إيه تهي مجفون أي تهي يعدا هذا الله معنى هنا معنى بيوسها لنا فبهيك الذي كفر كي كفري وين وراري حجبي وين وين وحي كجي أبو قريبا wallaahu ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowmkii ma hanuuniyo qowmkii azaalimiina daalimiinta xaqa durmiyey ma hanuunioo ma hanuuniyo oo xujada dhabta ah ma heli karaa xujada lagu qanco oo caq gasha ma heli karaa kaasi waa noloshii mid kalena waa kaas ow kaladii ama kii kulli mid oo ma aragtiy ow amase alam tara ma aragtiy kaladii mitla ladii kii oo kale mara maray calaa qaryatin qaryo maray qaryo maray tuule tuule maray walxaadiya qarinaasana haadiyatun ay saaqidatun tu dhacdi ay tahay calaa curuushihaa cariifyaalkeedi saanqafyaalkeeda korkeeda ku dul dhacday maalan waa nahay qarina way dunduntay curuushti waa saanqafyaalka saanqafyaalkii baa dhulku u dhacay markay dhulku u dhaceen iyaa derbiyadiina ku duldhaceen derbiyadiina way ku duldhaceen saddex macnihiibay leedahay ta aanan ku daysanayna wahiya xaal qaryadiina qaawiyatun tu dhacday ay tahay calaa curuushihaa saanqafyaalkeeda korkeeda ku dul dhacday sida ugu bilaayka saanqafyaalkaa korkooda dhulka u dhacay korkaasa derbiyaday ku dul dhaceen an khaawiyatun tu khali ay tahay iyadoo khali ah calaa curuushihaa maca curuushihaa saanqafyaalkeeda lala qabo iyadoo saanqafyaalkeeda taagan yihiin derbigii taagan yahay iyaa khali ahoo axad ku nool ma jiro oo wixii idin way dhammaadeen qariidaas buu ilaahay leeg ma sheegin ilaahay waa qaribigii ay ka baxeen ba la yidhahdaa nimanka reer banu israa'iil alam tara ila aladiina qarabuu min diyaari qaala wuxuu yidhi ninku markuu qariidaa ah u qarsa markuu maray wuxuu yidhi annaasu weedu yuxyii u noolaya haadihi qariidan allah ilaahay say u noolayn kara qariidan ilaahay sideedu u noolaynaya qaryada sidaan u baabacday oo ibirkaan ah sideedu ilaahay mid nool ugu dhigi karaa dadkeeda yuu yidhi ninkaas ilaahay ba og wuxuu ahaa waxaas biloo barin inuu ahaa cubeyr ninka la yidhaahdo oo reer bani israa'iil ka tirsanaa ayaa lagu sheegaa kolka waxawy hadduu cubeyr yahay wuxuu la yaabin yahay ma inkirsana laakiin wuxuu la yaabin yahay sidii waxaan loo noolayn karo kolkaa noolayntii isaga oo la yaabanaa qariyii in la noolaya oo la yaabanaa noolayntaas isaga naftiisa iyo tijaabadii lagu sameeyey meel kalbu qaryadaba ha fiirina isaga naftiisa lagu sameeyey qaala fa amaatahu illaahu ilaahay baa dili ninki ninkii ilaahay baa dili مئة عام بقول سنة إلهي دلو ثم بقول كاتب بعثه إلهي يصبح أو وصل لي كذلك بقول سنة أنت اللي دلي يا إلهي سنة لي قال خلق إلهي وحيري كم لبثت كم إنسا لبثت آدم ذاتي من الشبه اللي بدلي إنسا كل ذاتي بلي قال وحيري لبثت يا نغاري يوما مالي أو أما بعد يوم يوم بعد يوم ذاتي يوم كاملة أم يوم بعلقين يعني سنة كيف لما حد أركيسها أنتوا بيسنا قسم لهي حس لهي أغلبية المجهود قراتيس المجهود كل كم قرن كره وأكثيري وأولين لغتين إن مالين مسكت أما مالين بوعدادي برنكا إنه إنه ليس جوري قال إلهي وحيه بل اسكدافه مالين أما مالين بركة اسكدافه لبست وان لغاتي مئة عام بقل سنة لغاتي oo dhinsanayd calaamada ku gartan waa lagu tusinaya fandur fiiri welib la yaabka fandur fiiri ilaa tacaamika luudkaagi fiiri wa sharaabika sharaabkaaga waxaad cabaysay adugu aad waratay fiiri lam yatasanna xaaluusan doorsoomin taasa la yaab leh boqol sano yaa dhinsanayd quudkii aad waratay sharaabkii aad waratayna sideedii isma doorsoomin wax doorsoon kuma dhicin waa ilaahay qudradiisa wey baltaa fiiri bandur haddana fiiri ilaa ximaarika dameerkaaga aad wadatay fiiri dameerkaaga aad wadatay fiiri walinajcalaka maxaad u fiirinaysaa litactabira inaad cibro qaadatay darteed iyo walinajcalaka inaan ku yeelno darteed aayatan calaamo inaan kaa yeelno linnaasi dadka u sugnaatay calaamo dadka u sugnaatay inaan kaa yeelno ay waa maxay ilaahay inuu dadka soo bixin karo inuu ilaahay wax kasta awoodo suu calaamad u yahay boqol sano kadib yuu ninkii waxaad moodaa nin dhalinyaro oo shaabaha inuu ka fiican sidiisii hore kuma bedeli taas waa cajib wey tan kale towraaddii boqol sanaad iyo ka hor ka lintay ee meeli ka doonaan ay waayeen iyo isaga xaafid ku ahaaba la yidhaahdaa taasina calaamay u tahay kolka dadka calaamay isaga laftiisa calaamo u ah ilaahay awooddiisa intay necab tahay siday u ballaaran tahay بقوتنا كدي يوسيدي سياس إلى أي سوى صار قوات التوراة كسيد واحد فيها وهذه هو من لا يسيد واحد في سناب واحد فيها وعجائب وذاك تسنة إلهي أبيد سعقوب القرآن لك لتعتبر إنك أدرق على في الدركات إذا لم تعلق إنك خالي من آية على عمل ما استقع عنك أبيا وانظر خير هدبه إلى العظام لفع خير لفع دمارك ومركز في بالليل لكن في بالليل كيف تواضع من شجها لكها في أرسه جنينة لكن ليش ملوك لدعاتي وقال برالي يا مدن بسوه جنينة كتاب كلا صوت دورا ميسو مدن البوس كاري قبص ميسو ولا أرقي أسف لكن كلا دعاتي يا مدن ميسو كسوه جنينة أوه بوس أو أكو أدنين بقبص ميسو كوكاد بنارك اسكو هذا ثم بعد ذلك maksuuha aan u hubinayno lafihii laxman hilib aan u hubinayno lafihiia midwal booskeedii ha ku hagaagi oo mid walba soo ingiti booskeedoo gashay kolkaasa ilaahay hilib hubiyey kolkaa wuxuu arkay dameerkiiyo soo kacayoo dhawaaquu arkay saasuu ilaahay tusi soomaliha qariiyan kuwin ilaahay u noolayn kara adigoo la fiiri dameerkaada la fiiri baa waa sidaa weli ilaa ilaa waktigaa sida ay tahay isagu ishigaa ku arkay laakiin noolayinka xaqiiqadeedii ma ogaan karto wuxuu arkaya lakusaab inuu meeshana ka soo kacday oo beefteeda ku hagaagsan iyo hilibuu fuulayo arkay iyo isagoo dhawaaqa laakiin nooleynta sirta ay weliga ka qarsoontahay lama garan karto intaasay isiisa haysa asag uma bacdaga maksuuha aan hubinayo lacman hilibka falamaa tabayana markuu cadaaday lahu ninkii markuu cadaaday faacil tabayana aw tabayana faacilkeedii xaggee loo celinaya فلما ترينا مركو عذاب الله في مركو عذاب الله بدن بالله عليه قريح الله وها في عيد آية آخر كذا يا محي فاعل كاتي مركو سبوا عذاب أن الله إله أن الله على كل شيء قدير إلهي وضع كستأيه مركو عذاب قال يحيري أعلم يحاميه أن الله على كل شيء قدير إلهي في كستل إنه ما تبكس أود إليه إلهي kolka an allah calaa kuli shayin qadiirin taas dambo iyaa ku tusinaysa taasaa faacida tabayana ah taasina waa mid kale oo noolaynta iyo dilidda ku saabsan kani waa mid kale buydu waqti qaala uu yidhi ibraahiima nabi ibraahim uu yidhi rabbi rabbigayow arinii itusi kayfa sideebaad tuxyii aad u noolaysaa almowta kuwu dhintay kuwu dhintay saad u noolaysad ilaahay itus buu yidhi كود انتساب وما وليتي إلهي وحيغو كسبور قال إلهي وحيين أولم تؤمن ميانة بالميسرين ميانة بالميسرين أنا وكود انتنا نورينك مر من كل جولة مسافة إيدي ديني ساوي قال وحي النبي إبراهيم بلى ثم الآن كده ونحن ليس نهيدي لكن وحربها سيان قلب جاي وحن ليس نهي إنها إيش نكو أركو تاسم إجيرا ما هي إنا نحن ليس نهي إلا جيري sida maad aan qalbiga u rumaysan aan u qarsoonahay hadda inaan isha saaran rabaa bu qaala balaa rumayn la-aan iskaba dhaaf buu ilahi waan rumaysanahay walaakiis lagu mariyo waxaan kuu su-aalo liyaadma ina inuu xasilo qalbiga qalbigeeda ku xasilo qalbiga maxaa yeelay haddii ilaahay baa iga rumeeya waa rumaysan yahay kolkii oo saa haddana markii aragti oo ku daro iimaankii waa cuuguday wixii waa lagu sheekiyey ilaahay oo asdaqu saadiqiin ah كل قوة رفيا كالأخر شيء بدن بقوة قوة رما واقعي هذا المرقب عرفتك هذا الوحي وحوي قلبي حتى الله تعالى حتى الله شد أراد ما أقر بيس قوك تاسا مجيدا كل قادين سياتا قال إلهي وحي فقود قاس أربعة أفر ومن الطير شندرة كمتا شندرة الطير وأتكجمع من الطير شندرة كمتا قاس أو فسرهن حقها أفضل وأفرتم أنت قادر حقها بسول إليه هوستا رجيه سأل قد بالبعض وأركت نوع إيسا حلام إيسا سبيه هاي سأل وأركت فصرهن حقها أفضل وحقها أفضل أكثر معنى أجل أفضل ثم بعد ذلك اجعل ويل فصرهن إليك ثم بعد ذلك اجعل ويل على كل جبل buur kasta oo meelaha kaaga dhow korkeeda yaal minhunna shimbiraha xaggooda jud-an gabalka yaal waxaad haysaa afartaas shimbirood markaad ogaatid xaqiiqdaada xaggaaga aad u dhintay ogaatid gowrac markaad gowracdid hilibkoodi isku dardar hilibkoodi iyo baariskooda isku dardar kolkaa waxaad yeeshaa buuraha meelaha kaaga dhow dhawooda mid kastaba shimbirahaas qaar ka mid ah yaal gabal ka mid ah ثم بعد ذلك جعل على كل جبل بور قسطة أو بورها من تغيلا كاجل وكما جعل من جبال أرضك وحد يساج وحد يساج جزء قبل يا من هنا شندرها حالك من قبل كاس ثم بعد ذلك ادعوهن شندري هي قارية بذل الله يكون ماذا يأتي هناك ويكون مانيا سعيا حالي ودق دقي سعيا دق دق دق وقوه ماني يعني يقول دولة دق دق دين ما كان يكون دق دق سيجي يقول ماني دق سيجي وعلم يوكلك أن الله إلهي عزيز كي إذي له أرم كيس الغالب هاي حكيم حكم صاحبه وهو سميع لأبي حكم صاحبه كي يبين يعني شو بني نبغ وإذا يري إيه وسيدي مركي هراء أكتس أكاري إيه oo waxba ka maqlin buu arkay kolka saasuu arkay weli xaqiiqdiibay ka maqlan tahay nabiga ibrahim ishi wuxuu arkayaa daahirka laakiin sideeba ruuxda loogu afuufay sidee u gashay sidee tahay ma kala yaqaan waa inta bani aadamka arki kara wey مثل الذين ينفقون أموالهم هل كان نقول بالله ولا سورة آخر كان ينفق إنه قاري وحي يجعي كسافين تاي يعني معاملة معاملة مالك يكسافين معاملات مالك بني آدم قد أحمر إن مالك قد أبحثت إن بحبك الرب ولا أسلم لغيسو علي مرتب ولا بدل كيف لغيسو علي مرتب ولا ربعك saddex bilood iska haysa afar bilood iska haysa konton ii saar taasaan la ogolay lama ogol ninka maadaama maalkan oo dhibaataysa adaa dhibaataysantahay inaad siisid inaad ka gadatid iyo inaad amaahisidoo isaga intii a kuu soo celiyo laakiin baahidiisaan ka faa'iidaysanaya waan siinayaa intaa ii soo celi baan leeyahay kaasu maalkaydin iga celigan lami maayo faa'iidadu konton kan iga lami mayso intay doonan lkii haddii raba ha khasaaro anigudaydi amwaalahum maalyaalkooda bixiya fii sabiilillahi ilahay jidkiisa ku bixiya jihaadkay ku bixiya diinta xoojinteeday ku bixiya ninkii u baahan buu siiya kuwaas xaalkoodi ka masali xabbatin ka masali baadiri xabbatin xabad ku abuuray iyo limideeda xabadaasoo ambatad bixisay sabca sanaabila sabuulyaal toddoba a bixisay fii kulli sumbulatin sabuul kastabana dhexaysa oo ku sugan tahay miatu xabbatin boqol xaba ay ku sugan tahay wallaahi ilaahay yudaacifu wuu laablaaba liman yashaau ninkii oo wuu laablaabayo intaama qaasana ka boqol ah iyo in ka ilahay waa u laablaaba waxaan waxay ku xiran tahay ninka niyadiisa iyo habka ku bixiyo ma arkaysa niyada siday saafi u tahay iyo siday ugu baahan yahay iyo qofka oo siinayo siday u istaahilo iyo ku xihan tahay sidaasaa lagu kala badshaa kolkaa laablaabid ilaa toddoba boqol bay gaadha ilaa wax ka baran bay gaadha kolku waxay lamid tahay xabad adigo aad beertay oo toddoba sabiil bixisay oo sabiilkiiba oo ku sugan yahay toddoba boqol xabo yacni ajrigaasaad leedahay marka aska dhaaftid aanad ruux ka rabin oo wax alla iyada in laga aanad rabin faa'iidaasaad rabta faa'iidaasaad leedahay kolka ninka maalkiisa bixi jidka ilahay ku bixiy waa sidaas alladiina kuwii yunfiquuna bixiyo amwaalahum maaliyaalkooda bixiyo fii sabiililah ilahay jidkiisa ku bixiy sida dhaasaasayna ugu bixiya uma bacdigee laa yutbicuuna aan raacinin maa shaygii anfaquu ay bixiyaan manan gallabaysi aan raacinin ee ninka uu ku gallabaysana leeyahy su-aaligii waxaa kuu qabtay maaha su-aaligii waxaa ku siiyey maaha su-aaligii waxaa kuu sameeyey maaha oosan raacinin walaa adan dhibla oosan raacinin oo kuwau gallabaysanahay laakiin xoogaa waa iskala weynahay waa isweyneynaya isagana dulnimu tusinaya xoogaa ninka sayid caleeye oo kale oo say ka sarreeya iska dhiga oo msinayn isaga gacanta sare lahaa moogtay xoogaa askali weyn yahay xoogaa kan kalena xoogaa maskiinada dareemaya kaas oo kale dareensiinaya isaga inuu isagana ka weyn yahay ka fiican yahay isagana kana cusubna isaga u baahan yahay kaasuu dareensiinaya dhibka kaasa ka mid ah lahum kuwaasi waxaa u sugnaaday amba arayeeba kuleeyahay arayinka kuwo iyay kula hadlaya lahum kuwa caynkaas waxaa u sugnaaday ajrun ajrigeeda iyaygeen cinda rabbihim rabbigooda adka walaa khoofun cabsina عليهم كركور ما أهاني مستقبل كي أكبق يا المدر ولا هم أيوب قواسي يحزنون كوي مرقل ما أهانينا وحبا إليه ساغي مالكين محاد بحسين محاد انتفاع بيرين كاسم الجمهور كان مدر كم حيري وحي أي سمايين وحكوين بغلوة قول قول قولك يا معروف اللي يقامنا ديسة حق شرعي حق عقل قبل اللي يقامه إيه مغفرة لافت قول لك وحويدسنا يه وحيالها قد عبعها يه oo isaga erayada ah oo laska dhaafo oo lala ficiltimin iyaa khayrun khayr badan min sadaqati sadaqa ka khayr badan sadaqadaasi yatbacuhaa oo raacay iyada adan dhib oo raacay <coughs> inta qofku wax siin lahayd oo dhibaato aad u geysan lahayd dhibkaas gallad ha ahaad ama wax kale ha ahaadee waxa ka khayr badan eray wanaagsan dheh eray wanaagsan ku dheh haa way hagaagaysaa mar dambay noqon doontaa waxyaala oo kale kaasaa ka khayr badan iyo adigoo iska dhaafin ninkaas wax tuugsanay hadduu kugu celceliyo amnaha siyaalo kale kuula hadlay hala ficiltinin adigu kaasaa ka khayr badan qaylun macruufun qayl wanaagiisa la yaqaano oo ninka wax weydiisanayo oo baahan lagu yidhaahdo iyo maqfiratun dhaafid isaga waxyaalaha ah ka dhacdhacayo oon lala ficiltinin oo laska dhaaf yaa khayrun khayr badan fii sadaqati sadaqa sadaqadaas yatbacuhaa oo raaciyo adan dhib oo raaciyo imka dhibkaan manigiin ugu soo galay wallaahi ilaahi ghaniyan قد يقتني فدقين كينا لا قد يقتني حليم بالقاد بدن عقوبين لا يقف كل شيء بكده لكن هو كفاك ما ينهيان عقوبة يستهلان يا أيها الذين آمنوا كل إلهي نبي سرميين لا تبطلوا حبيرين صدقاتكم صدقينكم حبيرين بالمن قلبيت حكبرين والأذى إبها هدوء صدقين بحسد adagoo ku gallabaysanaya ama dadkay dhibaatada geysanaya oo inay liito aad ku haysad sadaqadii maalkiina kaa bax mayna jirti waxay meesha kuuna yaalin waxay meesha kuuna yaalin ha buruninale kalladii ibtaalan burin oo kale ha burinina kalladii ka ibtaalin ladii kii burintiisa lamid ah yunfiqu bixiya maalahu maalkiisa bixiya riyaa annaasi dadka istustifkiisa darteed u bixiya saasoo kale u burinin ninka gallabayti raaciya ama dhib raaciya wuxuu lamid yahay ninka maalka bixiya istustus ha lagu arko in ilaa waxaa bixiy halira ha lagaa sheekeeyo joornaalka lagugu soo qoro idaacadda ha lagaa sheego saas oo kale goobahaas ha lagaa sheego saas oo kale u diida kaasuu u bixiyey kaas oo kalena waxba mahayo labadaa midna faa'iido ma laha wax bixintu yidhi xoolahan ba ka lumay ibdaalan burin ha burinin ibdaalka ka ibdaal ladii kii burintiisa lamid ah yunfiqu bixiyo maalahu maalkiisa bixiyo ri'aa annaasi dadka istususidii darteed u bixiyo oo walaa yuuminu aan rumaysnayn billaahi ilaahi aan rumaysnayn walyowmi alaakhiri yoomkii dambena oo maalinta qiyaamo aan rumaysnayn annaba rumaysnaba oo adduunkan inbuu leey cizi ku gaari maayo aakhare ajir ka helbood ma rumaysan ama rumaysanaya aakhare kuma talagalin adduunkan inbuu arkaya labaduba waa lama duwey ninka aan rumaysnayn asalbaba oo adduunka arkayo iyo ninka aakhare inay jirto og laakiin aakhare darteed aan u bixinay isaga lafteeda aakhariinna ajri jiro oo ka helayo uma jeedo waa munaafiqiinta oo kale yaa ka mid ah iyo kuwii kale lamid ah fa masaluhu kaa xaalkiisa kaa muraa'iga ahee istusisaya dadka xaalkiisa ka masali safwaanin sallax xaalkiisa lamid yahay sallaxaasoo caleyhi korkiisa ay ahaatay turaabun ciid ay ahaatay waxaas sallax ballaaran oo bisha xoogaa ciid ay ka saaran ka sallax ballaaran oo masalan inta masaajidkan oo kale aan ku fadhina oo kale ah oo laakiin korka idil waxaa ka saaran ciid oo sidiina muuqda ciidda dusha ka saaran yuu lamid yahay kolkaasaa fa asaabahu oo asiiray sallaxun waabadun roob oo asiibay roob weyn oo jir ah roobka jirka yidhaahdo weyn oo asiiray kolkaas fatarakahu oo ka tegey roobkii hu sallaxun sawdan isagoo sisib ah ciiddii dusha ka saaran isagoo ka xaaq kolkaas isagoo marar soo baxay maxaa meesha yaal faa'iido ma laha sidaas oo kale ninka isusas u bixiyo maalkiisa waxawey waxoogadaa yar oo didnada ii daahayd iyo roob weynba ku yimid saas cudur ka dhigi waa sallax meesha cidla awey isagoon maalka ay bixinayaan aakhare marka la fiiriyo waxay ugu tegayaa sidoo meel cudur ah cidla ah macnal roob baa ku da' oo weyn oo isusafkii ah yaa ku da'ay meeshii cudur buu ka dhigi meeshii faa'iidii laga rabay inay wax ka soo baxaan waxaa soo baxay sallax sisib ah shaygan sisib oo ka dhigi buu laa yaqdiruuna kuwaas ma awoodaan calaa shayin shay ma awoodaan oo mimaa si kamida kasabuu ay kasbadeen wixii ay kasbadeen min sawaabi maa kasabay wey wixii ay kasbadeen sawaabkiisa shayna kama awoodaan oo kama xasilin karaan wey laa yaqdiruuna calaa shayin shay korkii ma awoodaan oo min sawaabi maa kasabuu wixii iyagu ay kasbadeen sawaabkiisa ah shayna kama awoodaan oo kama heli karaan waa baaba wallaahi ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alkaafiriina kaafiriinta ee ma hanuuniyo ladiina kuwii xaalkoodu buri yunfiquuna bixiyo amwaalahum maalyaalkoodu bixiyo ibtiqaa'a mardaatillaahi ilaahay riddihiisa raadintii darteed u bixiyo iyo wa sugid ay laftooda iimaanka ay ku sugayaan islaamka ay ku sugayaan u bixiyo sugidaasoo min anfusihim nafsiyaalkooda xaggeeda ka timid oo nafsiyaalkooda xaggeed ka timid mnk munkilkii daa iskooda dhig ama naftoodaba ka mid ah waxay weeye wuxuu u bixinayaa iimaanka islaamka u haystaa labadaas inay sax yihiin inay jiraan oo aakhara sidaa daraaddeeda inuu ajri ka helayo oo rumaysan yahay sidaa daraaddeed u bixinaya kolka markuu bixinahay sidaas wuxuu tusinayaa islaamka inay naftiisa ku sugan tahay ee islaamka xaggiisa naftiisa maanta ma arkaysa ay ku salaysan tahay oo wixii oo sheegay oo rumaysan yahay iyo ka marakacaya wa tasbiitan sugid darteed oo laftiisa iimaanka islaamka oo ku sugayo tasbiitkaasoo min anfusihim laftooda xaggooda ka yimid kale ka imaanin inay iimaankoodu sax yahay oo rumaysan yahay yaa naftooda ka timid taas bay ku socda ninka saas kale u ka masali jannatin beer xaalkeed yoona mid yahay ninkaas beertaasoo birabcatin meel taagsiin a ku tahay meel taagsiin a ku tahay nin yaroo taagsiin oo qore nin yaa dhul beecoo hoose carramadow ah, ah. ah, ah. oo god ah carramadow ah oo roog weyna helo maahee waxba bixin karo laakiin meel kore taagsiin hadday ku taallo roog weyn hadday helana ahlan wa haddii xoogaa rab dhaxadhaxaad oo helan waa baxina waa ku filan tahay carradaa fiican dan hawey fiican tahay kolka meel taagsiinay ku taallaa taagsiinkaasoo asaanaha waa asiiray waa adinuu roob weyn asiibay oo fa'aatad siisay kolkaas ukulahaa ukulahaa midhaheedii ay siisay bicayna laba jibaar ay u siisay roob weyn baa asiibay kolkaasa midhihii ay bixinaysay laba laab bay u laba laab bay u siisay roob weyn baa helay fain lam yusib haddaysan asiibin haa qabwin taabsiintii waadinin roob weyn haddayna asiibinna fatallun roob yar iyaa yaa kaafinayo roob yarbaa kaafinayo ma arkaysa oo sidaas ugu da yaa kaafinayo oo ma arrigeyno oo roobkii yar markii waxbuu ka tara kolku waxa weeye macnaha loo jeedaa beertaasi meesha taakiinta ku taalla haddii roob weyn oo helana ah, way way lama jibaarmaysaa miraheeda haddii kalena roobkii yarbaa ku filan waxbay bixinaysaa roobkii yaraa ku filan waxbay bixinaysaa kolka calaa kulli xaalinba faaidway hay wanaagsan tahay meel koray ku taallaa kullay faa'iida laga helaa ninka wax bixiyo ilaahay dartii u bixiyana hadduu wax badan bixiyona laabalaab fara badan buu helaya haddii kale wax yar bixiyona kulligii waa u faa'iid roob yarba kulligii mudugii waa helayaa wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir basiirun ilaahay waxaa samaynaysan kii arkaya wey أي يجب مجعليه أحدكم يدكيني أن تكون هنا وهاته لا يصيب فيها ناتي جنة بير بير تصير من نخيل جيت مراتي وعناب عنبيال أه بير تصير تجري أي سعته من تحت يا يأيله هوستيه الأنهار يبيالك أي سعداه لذلك اسم ناري فيها بير تبعيه من كل السمرات مرها كله حق يأبس غناره بيرته مرها العراء اللي باعيه kulligood waxbaa ugu sugnaaday babaygii baa ku yaal timirtii baa ku taal inabkii baa ku yaal hoostana wuxuu beeranaya gelleydii saraayinkii ma arkaysa qarufii waxyaalaha lagu hoos beeranaya digirtii wax kastaa ku yaal beerta beerta wax kastaa ku yaal oo loo baahanya lahu sibaa ugu sugnaaday fiihaa beerta dhexdeeda min kulli samaraati miraha la cuno xaggeed kulligeed wax ugu sugnaadeen beer caynkasuu leeyahay asaaba oo asiibay ninkii alkibaru da'yeynaha asiibtay marka sawihi waa da'yeynahay walow isaguna waxaa u sugnaaday duriyatay caruur licasaay oo kaa garan aan waxba qabsan karayni beerkaasuu leeyahay beer sidaas kugu dhacday oo fiican buu leeyahay markay beer sidaas dhacday waa horuu ka shaqeeya idinku ninkii waa duqoodi caruurtiisir waa caruur yaryara kuwa wax qabsan kara maaha ilaahay beerkaasuu siiyey isagoo beerka haysto sidaas ah isigiina kaa garin yahay riibkiina ay taag daran tahay yaa ku asaabaa ah beerti waxaa casiibay isaarun isaarun kaliini yaa casiibay isaarku waxaa la yidhahdaa dabaasha isku wareegatay dhiiba ceerka gasha ayaa la yidhahdaa inday saas kugu wareegato kor u baxda kaliiniyadaan oran jirin nin weliba agtooda yaqaana isaar baa la yidhahdaa dabaashaas oo kale geedkay qabsanaysaa way ku wareegaysaa edir bay ka dhagaysa way gudaysaa eesaarkaasaa asiibay eesaarka toosiyii isaga dhexdiisa naarin dab oo ku sugan yahay maaha kaliiliyo askasigiisa waa kulayl bay wata kolkaasay faxtaraqad ay gubutay daartii daartii way gubutay kolkaas isagiina kuma tarci karo haddi ma soo noolayn karo waa duqoobi caruurtiina waa yaryar tahayo ma qabsan karto kolkaasuu magaclaa ku soo baxay warsaas oo kale ma jeceshihiin bali ma yayey hadday sidaa ka abaxdan wakti aad u baahan tihiin nafaqadii ina ajir ka heshaan iyaad meel ajaa isu soo taagi doontaan malmigi iyo riyaha iyo dhirka ka daayi wey كذلك يبين الله لكم الآيات إلى تاسع آياته في عدية لعلكم محمرين تشكرون أين ربك شكرنا يا أيها الذين آمنوا كل إلى المجد مسلمين لعلكم تتفكرون inaad fikirtaan oo wixii dantiina aad ku fikirtaan ood fiirisaa markaad wax bixinaysaan wixii dantiina ku jirta aad ku qabsataan wixii kale maarka inaysa idin kaga daldacmin يا أيها الذين آمنوا كل الله مد ذكر الله أنفقوا بحية من طيبات ما كسبتم وإن أت كسبتين إذنك أت كشقيتين كل شيء يناس يحكم بحية ومما في حق يحكم بحية أخرجنا عن بحني لكم إذنك أن أجنب بحني من الأرض أرضه يحكم بحني بك وحو هاستوى لبه midna ilaahay baa u bixiya abuurba dhulku ku riday bas waa ka aamus ilaahay baa bixiya ilaahay baa ku shaqale kolkaasay midhaha ka gurta kaasi waa midii midna adigu dhiinkaagii maanta idil meesha fadhigay dukaankaagi fadhigay annahe dawaarladahay meesha fadhigay adaa xoogsanay xooggaaga ku soo saartay xoogaagaad ku soo saartay oo faa'iidan aad ku keentay adaa qasbaday taas waa midii midna ilaahay baa dhulka kaaga baxshay kolkaas geeridii miaad ka guranaysaa waxaa tii ina awowaa beeray amba aabbaha beeray ama adigu beerta laad ka abuurtay waad kaga tagtay adaa ka guran kaasina ilaahay baa kuu bixiyey labadaasba intiba wanaagsan ka bixiye waxay ilaahay arbadin ka bixiyihiin intiba wanaagsan qaada oo bixiye waxay idinku aad kasabteenna intiba wanaagsan ka bixiye hadduu dhar yahay haddii wax kaloo la sameeyey ay tahay haddii sanaaco kale ay tahay wax kasta waxuu doonaa aadhe hadday lacag tahay الطلب يعاف انت وراسم بعيد يعني ما عنا لعبت بقولش انت بقولي وعدي لا قاعدين يجينا مسكين مسكين كثير الساس وأقل ما أخذ راسم بعيد الولي من طيبات ما كسبتم به أبوك عد كسبتين كيف يومناك البعيد ومما في حد ينوحك بعيد أخرجنا أن بحني لكم مدوك عن ذي بعيني من الأرض أرضنا حد الأرض بعيني ولا تيمموا هوقف جنة الخبيث قنحن منه قال فوسا يكمته ما كسبتم يعني ما أخذنا قال فيشهدوا لبراس كان حنها أقستين كان حنها أقستين تنفقون حالات بعنيسان كافي قال حنها أقست إكرا كان محبا كريمين كان طيب. كان مارنتاي بحي ولستم إذنكم أنا بهين بآخذيه كاخذيك يكون يقاطع أنا بهين هدي اللي ريسيه إلا أن تغمضوا إن عند الله فيه قضيتك بعد كنا كنت الله تنى كده بل أتكا قادئه iga kadhadinaysi ma qaadanaysa ilaa in laudhindhaa ka laabatano tiraa bal iska qaado kulba haddii gacantaada ay soo gasho inaad sidaa tidhahda maarad qaadanayn kaas oo kale ha bixinin ilaahay waxaad waxaad siinaysa wax weyn waa in wax qiimo laga helayin waxaad ilaahay dartii bixinaysa waa inay fiican yihin walaastum idinku oon ahayn biaakidiin kaa khabiirka kuwii qaata aanan ahayn ilaa an tudmadayna aan laabtaan maaha si isaga dhacsa adkuna laabtaan maaha waclamay ogaada ana allaha ilaahay ganiyun sadaqaadkina kii ka daaqtanayn ogaad xamiidin kula mahadiyey oo kaamila ogaada kolka waxa fiican oo sharaf lagu ilaa istaagna الشيطان شيطانك يعيبكم وحيدين يبوها مركز واحد ناسكن عبد العساه وحيدين يبوها الفقرة فقيرة منه مروحا انت أنا باب بحسد مروحا أنت على هذا باب بحسد بريد فقير باب مغلس عقاب يعقل شاشة قرآن يا ويأمركم وحي نفرة بيفع شاي حالة فالحب بخيرة منه إلى الحجاج يفرة ballaahi ilaahayna yacidukum wuxuu idin yaboohaya shaygii wanaagsana aad bixinaysaan wuxuu idinku yabooha maqfiratan dimbadhaaf dimbadaasa mise lagaa dhaaf iyo tafadlan dheeraad siina wixii aad bixisay bedelkooda ku siiyo ilaahay kugu yabooha labadaasay ilahayna ku siinaya ninkaan wuxuu ku war waxaad yeesanaad faqiiruun walidaalika wuxuu ku barayaa bakiiltinimo qofka waxaa weeye ilaahayga subxaana watacaala maqfira iyo fadlan in ilaahay la yidhaahyo wallaahi ilaahay waasicun waa kii fadligiisu waasac yahay weeye haddaad wax bixisid ilahay fadligiisa wax kaa siin karaa caliiman oo ogaansho badan dadka axwaashooda siday wax ku bixiyaan yu'tii ilaahay wuxuu siiyaa alxikmata xikmada wuxuu siiyaa man qofkii yashaau oo doono ilaahay xikmada siiya qofkii oo doono xikmada siiya xikmada waxa weeyaan waxa weeye adiga waa inaad alisaabatu fi lqowli wa fi lcamali taas oon ka soo qaadanayna inaad hadalkaada sidaad u leedahay iyo camalka aad samaynaysid inaad wixii xaqa ah oo dalka ay ku jirta aad asiibtid wey kaas haddaad ra'yi dhiilinaysid wixii saxa aheebaad asiibaysa haddaad camal samaynaysina wixii saxa aheebaad asiibaysa ama ninkaan xikmad waa iska socdaa waxuu doono ku hadla adow aanu maanta isaga ku liid wax kale markuu wax bixinaya ama wax qabanayana waxa wax saas u nadaamisan ma xikmada kaasa loo jeeda waa inaad qur'aanka fahamtaa oad macrifo ad leedahay waa inaad xaqa fahamtaa oo kolkaa aqoon ad leedahay diinta islaamka inaad damaati u garanaysaa oo kolkaa sida dhabta inaad ku socotaa cerigaaga kaa baxaya iyo camalkaaga xikmadda aankaas ilaahay wuxuu siiyaa man yashaau qofkii oo doono oo ilaahay hanuuniyo wamaa qofkii yiitan xikmata xikmadda la siiyo nin asiiba ma arkaysa camalkana asiibo oo meeshay ku toosnaa abbaaro qowlkana asiibo oo arrinta meeshay ku salaysnayd ee dhabteeda ahee abbaaraya kaas oo kale qofkiima siiyaay faqad uutiya waa la siiyey khayran kasiiran khayr fara badan baa la siiyey maxaa yeelay shaqadaadoo idile wax alle waxa samaynayso idilbaa iyo khayrka ku salaysan iyo xaqa ku salaysan kolka khayr baa lagu siiyey kolka xikmadaas oo kale ilaahay ninkuu rabuu siiya wamaa yadakaru man waansama ilaa idil albaabi cuquusha nadiifta kuwii saaxiibka a kuwa kale ma waansamaa in kuwa xasaasoo kale u waansamaya wax ku qaadanaya waa kuwa ilaahay subxaana wa tacala caqliga nadiifka cusub ama kuwa kale miya waxaan loo sheegay waxba kuma qaataan wamaa shaygii anfaqtum aad bixisaan oo min nafaqatin wax la bixiye nafaqo un ah ama ma ay ha yaraato ama ha weynaato ama janaad ku bixi daacada ilaahay ama macsiyo ku bixi oo nadartum ama aad nadartaan oo min nadri يعني يقول ندري أهو ندر أه أما طاعتك النذر أما معصيتك ندر فإن الله إلهي يعلمه ما غسوا إبنه وأبنك أبا المرمية حداد وحب حسان هديته هدي كلام هدي ضاعتي هديت هدي معصيتها إلهي يا ابنه وأبنك المرمية حداد ندر كان وضاعت إلهي يأكل ندر ana ilahay dartii ad wax u dhifsan ama macsiya ad wax ugu nagartaan ilaahay waa idhab idinka abaal marinaya wamaada daalimiina kuwa daalimiinta uma sugnaana waa kuwa macsiyad ilaahay ku bixiyo macsiya ilahay ku nadriyo min ansaari kuwa uheeriyo oo cadaabki iyo cadaabxumida ay ka mutaysteen ka difaacay kuwaasi uma sugnaana in tubdiyu haddii aad muujisaan asadaqaati sadaqaadka aad bixisaan haddii aad muujinaysaan lagu adkaa sadaqada bixisay waad muujisay intaas dad baad ku arkaysa فنعمة فنعمة كالنعمة جاء نعمية شيء ما سيدا نعمية شيء هي صدقتها الموجودين ما تنتهي ما دام أبو قلب ذلك استفس عن كائهم أم خلق النقل عن كائهم إن تبدي هدي آدم من الجسام الصدقات وهي صدقات أربعينك هدي آدم من جسان ودتك غنتي وأذكت ميتان فنعم ما فنعم ما لبقى من بالاسكشري فنعم وحى نعمية شيء ما شيء يعني نعمية شيء هي بصدقين موجيني waa nicmo way fiican tahay wey wain tukfuu sadaqaadkii haddii aad wain tukfuu haddii aad qarisaan haa sadaqaadkii haddii aad qarisaan oo watu'tuuhaa aad siisaan alfuqaraa'a kuwa fuqarada u bahan aad siisaan fahuwa kaa soo sheegay min alikhfaa'i wa iitaa'i lfuqaraa'i ah iyo khayrun lakum idin khayr badan haddii intaad qarisaan dadka u baahan aad gooni u siisaanna waa idin khayr badan tahay adiga ilahin baa soo gacanta hoos ugu laabtay minnama ogo taasi way khayr badan tahay buuri wanukafiru waan kafaaro gudaynaa cankum idinku xaggiina min sayi'aatikum gafafyaalkiina xumiyaalkiina aan ka kafaaro gudaynaa markaad idinku shaaga u bixisaan sadaqaadka waxay idin tahay xumaan xumiyaalka aad samaynaysaan baad kafaaro gud u tahay wallaahu ilaahayna khabiirun ku baadin ogi bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay baadin ogyahay laysa ma ahaanin calayka adiga korkaada ma ahaanin hudaahum khalqigan hanuuninkaada korkaada ma ahan nabi maxamedow ayadan waxay sheegaysaa laba xaalad waxaweye mid waxaweye waxaa la yidhi nabiga calayhi salatu salaam markii hore wuxuu fari jiray ninka muslimiinta ee maaha marka wax bixinaysid ninka muslimka asi ah kalgaalka ah, yahuudiga ah ama munaafiqa ah ama mushriga ah ha siinin ninka diinta hore hayta sii saasuu hore yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam kolkii waa loo diiday waxaa la yidhi nin baahan waa nin baahan haddiiba baahan yahay gaalo doona ahda iska sii sadaqadan waxtarkaana gaal iyo muslim ma kala laha gaali muslim maqala lahaa qofkii u baahanaad arkaysaa iska tag waad siinaysaa kolka waxaa maxaa yeelay hanuunka ha ku xirin qofkan inuu hanuun hanuunka ilahay ba ku shaqan ha ku xisaabtanin ado wakiib qofka hadday baahanya iska sii ajri baa kuugu jira taasi waa mid weyn tan kale waxaa weeye dadkan bixinaya oo si waxmid u bixinaya tandibaadoodu ku jirta kuwa intay wax bixiyaan si xun wax u bixiya tobannan iyo adi iyo u bixinaya kuwaasu nabi maxamadow xilkaama saarni baa lihi wixii jiri waad u sheegtay wixii xaq ahay toosana waad u sheegtay kolka adigu hadday jidkii toosan adigu aad u sheegtay hadday soo raaci waayaan adigu waad gaarsiday xilkaas waad ka soo baxdoo ilaahay baa xisaabanaya faraha ka qaad jidkii toosna maadin baad u sheegto labada macno way ku jiraan laysa caleyka adigu korkaada ma aha nabi maxamadow hudaahum khalqigan hanuuninkiisi oo jidka muslimka aad ku soo ridid ama maahe sidii wanaagsan ee habboonayd in loo bixiyo oo soo sheegay aad kusoo leexisay korkaada ma ahan walaakina se loo magayo allah ilaahay baa yahdii hanuuniyo man yashaa qofkii adoon isaga hanuuniyo oo jidkataasi ku hanuuniyo qof adigu waxa ku salayna nafaqad aad bixinaysid qofkaasa muslim waxa ku salayna tan kale adigu shibkada ku haddaad u sheegtay waxba lagaa weydiin maayo wamaa sheegi tunfiquu aad bixisaan min khayrin oo khayrigan ah فلأنفسكم نفتين وإسرنا واحد لحينيسان أو خير أو وحو دهنك وعادة إذنك أسكله آه. وما تنفقون مدحينيسان إلا ابتغاء وجه الله إلهي بدي جيس رارنتي معاه سكر إبحينيسان ساكا لغبا ما دام إلهي بدي أبحيسان أو خيره نفتنا أسكله بور وما شيء تنفقوا أبحيسان من خير خير أه يوفى والإيسانية إليكم مدنك بكأ والإيسانية وأنتم مدنكم لا تظلمون لإذن من ماجه dayni ma jiro wixii maanta ma arkaysa waxa loogu celcelinayaa kolkii hore waxaa layidhi khayr aad wax alle waxaad bixsaanna khayr ayinka iska leh tan kale ilaahay wadigiis darteed u bixin marka dambena waxaa layidhi liidin baa lidiin eesinayaayo waxba laydinka dhimi maayo laydinka dhimi maayo lilfuqaraa'i asadaqaatu sadaqaadkaasi lilfuqaraa'i fuqarada ayaa iska leh alladiina fuqaradii uxsiruu la shiray fii sabiililah ilaah jidkiisa lagu shiray ee ku xamidin halkaas maarkaysa lagu furay waxaa jiri jirnka nabigeena calayhi salaatu wasalaam niman masaajidka iska fadhiyo hoodan u ah ilaa saddex boqol afar boqol baa laga sheegaa oo hoodan ahaayo waxay hoodan u yihiin jihaadka mar alle marka qabiilo soo yahayd iyagaa diyaar ah seeftaynay barkiidiin wax ma haystaan waxay ka yimaadeen maqa xoolo ma haystaan kolkaas haddee eber emin fuqarowey diinta kuwa xoojiyey kuwaasay ahaayeen kuwii diinta xoojiyey kuwaasay ahaayeen kolka kuwa fuqarada ku sabiili lahay baa lagu shiray ilaahay jidkiisa lagu shirayo jidkaas maahee shaqo kale ma kuwa sidaas oo kale ayay sadaqada ku fiican tahay meel waqti kastoo la joogid waa sidaas sii zamanka nabigeena oo kale alladiina kuwii uxsadoo la shiray fii sabiililah ilahay jidkiisa lagu shiray oo ilaahay jidkiisa hoogan u ah laa yastatiicuuna aanan awoodin darban socod aanan awoodin fil ardi ardada socdaan wakti uma haya kolay wax bartaan kolayba xanuuniyaan kolay dagaalkaas marka lasoo sheegay ay u baxaan layidhaha intaasun in ha baxdo kaasiheyda u yihiin kolka taasay ku mashquuleeno inay armada socdaana soo bayca mushtarah ee ardaan ay raadsadaan kaasay u diiday kuwaas yaa sadaqada kuwaasi xaqiiqatan kuwaasi ku habboonta u sugnaatay yaxsabuhum wuxuu maleynaya aljaahili ninka xaalkooda ka jaahil ah wuxuu malaynayaa xaalkad ogeyn aqniyaaa kuwa honiyaal ayuu malaynaya minaad tacafufi ilaashinada darteed siday u ilaashin yihiin wax lama siiyo waxbinana wax weydiisan maya shib wey haddii intaa qarayo waxma weydiisanayo siday u dhowrtayna u ilaashin yihiin hani baad mooda inay buuxaan baad mooda inay buuxaan iyaad mooda hataa markii wax la siinayo waa lagala sheexi jiray maxaad laftirigay nacaysa iyagoo hurdo aan meel kale ku jira yaa halkaa loogu soo laalaaran jiray timirta ama waxay cunaan inay idiin meesha lasoo dhago jirto aan loo arkin inay dadka arkin darteed waa laga sheexi jiray yaxsabuhum miljaahilu kan xaalkiisa ka jaahilaya wuxuu malaynaya agniyaaa kuwa agniyaa min atacafufi ilaashadeen darteed kolka tacarifuhum waad garan kuwaasi bisiimaahum calaamadooda ka muuqataad ku garanaysaa wejigooda say u dheer yihiin dharkooda siduu yahay siday u taag daran yihiin wejigooda taasaad ku garanaysaa inay nimanka liitaan calaamooyinkaad ku garanaysaa mooyaane سيئ إلى سيئين أغنياد مودة لا يسألون الناس ذاك المسؤالة الحاقة كل العلم المسؤالة يعني كل العلم أن السؤال ذا ملعه إن كل العلم يعني كدعف الحاقة كل العلم المسؤالة وما شيء تنفق أبعثانا من خير خيرة فإن الله إلهي عليهم كل إذا شبرين دين شيئا كل إذا شبرين شيء أدبحين لسان أو قواس أو قلعاتين لسان إلهي إذا شبرين وليك أبا المرين الذين كل يوم ينفقون الدعوة أموالهم ماليال كور الدعوة بالليل هريين في الدعوة بالنهار مالين في الدعوة سرا أرسول وعلى وعلانية أدان أدان الدعوة فلهم كل سياعة أسر ناري أدري أدري غير أسر ناري عند ربي ربي غير أبكي عند هريين به أما مالين به سر الدعوة أما عدان الدعوة كل بدري يا الله يحبك أن يرأيك من المكان الأبرية ثانية أن يحبك ويتسمع ويمسي له ياريك وما أريد الله الآن من حرنا حرام حبك لك مطلق لبأتي بحق خاطر يدني أهم ربنا تعالى تعالى إنه راقب يبسك ويبنى أطلق أغاقب يبسك يعني حبيب يعني حبيب والله يمين حتى الإيدة اللي بيتي أفاع إيدة العاطفة صارت أعرف وما أرد بما أرد علي يتولى بأيضا ولا أريد خاطف وتعطى خاطف إمام يزيد غضاتي ولكن ما تدعوه إلى عدل حدثه وأحد شيئا من اتباعه إلى أن أتباعه مرة إمام يزيد غضاتي لما تجيبها وهو أبدا وأنا أتعب لم يحضر عليني ما راح يجيني ولكن أعتبر أن أوصل أوصل ولا على الضريها اللي لدوشها الرحمن الرحيم